gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan kulwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega habeen arbacaysi bixayso khamiis ayaa soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay afarylabaatanka janwari labaatan afarlabaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wuxuu ka kacay dabkii degmada jawiil ee gobolka hiiraan gaasatan wuxuu ka kacay meesha la kalbeerka xaafada kalbeerka oo asta agteeda ah, shidaal taallay oo weyn ka kacay marka kaalintii waa gootay wax alaala gurigu dhawaayo carradii dhammeydna dabkii guriga guriga kusii dhejiyey dabdhaliye hantiyadeed ayaa goordhow ka kacay degmada jawiil ee gobolka hiiraan iyadoona weli dabkaasi aan lagu guuleysan damintiisa waxauna kusii fidayaa goobo hordha oo ku yaala qaybo ka mid ah magaaladaasi qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada labada aqal ayaa maanta waxay meelmariyeen habraaca waxkabadda lagu sameynayo dastuurka dalka haddaba siyaasiyiin kala duwan oo mar xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa aad walaac ooga muujinaya hadaba maxay tahay caqabadaha ay aad ooga baqanayaan eh, midda koowaad siyaasiyiinta dabajooga ka ah wax aragtiyooyinkooda eh, dabcan baqdinta weynay qabaan waxaa la dhihi karaa waa go-aanada eh, dastuurku qabiqoraalka usoo bixi karo ama lagu dhammaystiri karo ee aano taabanayo arrimaha noocooda oo siyaasadooda oo kale masiirkooda taabanaya kaleeta in dastuurka lagu soo daro qodobo ayaga aan u danayn oo kaleta inay ka baqeen waa suurtagal saameyn ku yeelan karo garoowe waxaa kusii qulqulaya siyaasiyiin kala duwan oo doonaya inay ka qayb galaan munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee maamulka puntland siciid cabdulaahi deni qodobadaas iyo qodobo kale waxyaabahay noogu soo kordhintaaynu ku guda jirna barnaamijkeenan xog waraysi doontaan kalaman ayaa qaybka waxaad kaloo dhegeysan doontaan

qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal madow ya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow ya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay

dab dabdher iyo khasaarahantiyadeed ayaa goordhow waxa uu ka kacay degmada jawiil ee gobolka hiiraan dabkaas ayaa la tilmaamay in markii hore uu ka kacay kaalin shidaal weliba laba kaalin oo aada iskugu dhowaa dabka ayaa markii dambe aada ugu faafay goobo ganacsi iyo gurya halkaasi ku yaalay dadka deegaanka ayaa la tacaalayay ilaa hadda daminta dabkaasi ilaa hadda maysan helin gurmad kaga imaaday maamulka hirshabeelle ama kan guud ee gobolka hiiraan dadka waxay noo sheegeen in ay iyagu ku dadaalayaan daminta dabkaasi inkastoo dabaylo xoogan ay dabkaasi sii faafinayaan mid ka mida ganacsatada goobjooga xilligan u ah gurmadka dabkaasi damintiisa ayaa in la hadlay wuxuu ka kacay dabkii turnida jibil ee gobolka gaasatan wuxuu ka kacay meesha la yidhaaho kalabeerka xaafada kalabeerka oo s agteeda waa shidaal halin weyn ka marka kaalintii waa gootay wax alaal guriga udhawaay arada dhammeedna dadkiinu guriga guriga kusii dejiyey marka sidaa dadku kacawlin waa la dagaalamaya ilaa ilaa haddana waa waa hol aaya waay dabka baaxadiisa bal sawir guud naga sii wallahi walaa dabka baaxadiisa aada u sarreysaa cimilada xoogahaas ka kacsan oo hawada xagga dabaylaha jiraan aad iyo aad buu dadku u sarreeyaa maaragtay waa sii boodayaa meesha dabdarisna kama jiro oo wax dabdaris ay soo gaarin dadkii marka inkisna waa la dagaalamaynaa insha taala tacala diri doona waayahay ma jiraa marka wax gurmada aad dirsateen oo maamulka gobolka hiiraan walaa walaalow kolley ad maamulka gobolkiina inkasta oo oo maarata wa hadda kolley wax haddana soo gaara mayno wax soo gaaro mayno oo noo imaaday oo hadda rasmiyada kolley nala jooga mayno wuxuu haddaba waxaa waaye inta lagu soo gurmanayo meel meel uu masaafaha ku dhisanaya marka waa sidaas waayahay marka hore muxuu ka dhashay dabka walaa dab wuxuu ka dhashay kaalin shidaal laba kaalimo shidaal waweyn meesha ku taalay waa dab ka qarxay marka kaalintii shidaalku ka qarxay kaalintii shidaalku ka qarxayna waa taqaanaa shidaalaha u artay kaalmaha shidaalka meelaha ku yaalaan dhulkii waxa waaye shidaalka mar hadduu qarxay waa waa waa loo dhawaan waayo sidaa wey wa wax khasaare nafeed ma jira oo dadka soo gaaray iyo hadda wax khasaare nafeed oo hadda soo gaaray ma jira laakiin hanti oo xog laa ku burburtay waayahay marka ilaa intee ayuu ku fidayaa dabka mise kaalinkii wixii u dhawaa ayuu baabi'iyey walaahi walaalow markaan kuu qiyaaso baloog sideed koley baloogi waxaa maleha markii dhulka labaatan lagu dhisa labaatan markii la yidhaha sideed sideed boos ama toban boos amaleedkoo dhimay oo guryihii waxay ka dhisnaa macnaha waa toos soo gurtay wax laga qaatay oo inaba ha yaraatee maxaan ku rahdaayey wada xilli waxay ku ficneed xilli la jiifa maayn ilaahay idinkiisa waa ku ficneed xilli oo soo jeedayo waayahay marka dadka shacabka hadda ee eh, halkaas ka agdhow ee dabka gurmadkiisa ka qayb qaadanaya damintiisa maxay adeegsanayaan oo dabka ay ku daminayaan hadduusan jirin dabdami wala waxaa la adeegsanaya niyo caraf iyo maxaan ku raday booyo oo biyo noo keenayo maaragtay oo sakeelo u xinina waxyaaba noocaasaan adeegsanayna wax hadda gurmudoo degdego ama dabdami gurahoo nasoo gara ma jiraan marka sidaaba ee welina dadkeena ilaa hadda waa la dagalamaya welina waa gubanaya waa waxawaaye waa aad bu aad bu haawa u kacsiya walaal waa in la degdega waa loo bahay dadkaan waxaawaaye in la caawiya rabaan waxawaaye waa dadbaa maxaan kuranay naftooda dadka guryooda kala baxayeen sidooda marka oo hadda waxaa laaan marka kolay shayga qofkaas markaas ku bas orday saa uu kala baxayan sidii sidii gurigiisi maalkiisi ganacsigiisi midnama jiraan kaasi wuxuu ahaa mid ka kamid ah dadka deegaanka sidoo kale qaybka ganacsatada degmada jawiil ee gobolka hiiraan oo caawa dab xoogan uu ka kacay ilaa haddana uu halkaasi dabku ka soconayo oo lagu jiro deminta dabkaasi gurmad ay dadkaasi ka sugayaan maamulka gobolka hiiraan gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagaris hirtiyey gelingelin ka daran waxaa goreesaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta meel mariyey habraaca ah wax kabedel lagu sameynayo dastuurka dalka iyadoona xildhibaanada qaar ay diidanaayeen kuwo kaletana ay taageersaneen waxaana ugu dambeyntii la meel mariyey habraacahaasi sidoo kale siyaasiyiin xilil kala duwan kasoo qabtay dalka ayaa aada u cambaareeyay sheeganah in habraaca iyo wax kabedelka lagu sameyn dastuurka ay ku hoosdugayin waxyaaba kale haddaba arrimahaasi waxaynu isla falanqeynay siyaasi cabdi xaashi cabdisalaan oo ka faalooda ama falanqeeya siyaasada soomaaliya dastuurku xukuumadda hadda jirto hore waxay u sheegtay in ay dastuurku la dhammaystiri doono dastuurku mashruuc noqday xukuumadihii waddanka hore usoo marayna ay yacni qolo kastaba wakhtigeeda isku dayeysay balseysan u suurto gelin ajandooyinka ay rabaan intay xukunka joogaan in wax ka qabtaan ayuu qorshaha ugu jiray xukuumadda hadda joogto fagaarayaasha in badan ka sheegeen arrintaas in ay diyaar u yihiin dhamaystirka dastuurku maantiina dabcan baarlamaanku wuu meel mariyey arrintaasoo runtii khilaaf durbayna dhalisa aad moodid oo xildhibaanada qaar ka mid ah iyo mucaaradka siyaasiyiinta dibadjooga hadda xukunka ka ahba marka waa la dhowrayaa halka ay horta ku dambeyn doonto qolo kastaba dastuurku mucaaradii muxaafadba in la dhammaystiro way isku wada waafaqsan yihiin balse waktigan qaabka dastuurku loo dhammaystirayana oo lagu kala aragto duwan yahay iyo wakhtigan munaasab ma tahay in dastuurka la dhammaystiro ayay leeyihiin iyadoo somalilan arrinteedana meel la saarin in muddaa dastuurka wuxuu u xayirnaan jiray maqnaanshaha somalilan yaa ku matalayo xuquuqdeed yaa u hadlayo haddana waxaad moodaaba dowlad goboleedka puntland oo bannaanka sii ah in barnaamijkan la guda galay marka arrimahaas isbiirsaday kala artiduwanaashahaas ayaa horta sabab uu ah in uu buuq badan u dhaliyo in dastuurku eh, dhamaystirkiisa dhamystyryani eh, in la dhammaystiro eh, la amba qaado siyaasiyiin badan ayaa aada arrimahaasi uga hadlay walaac badanna muujinaya maxay tahay walaaca laga qabo dastuurka wax kabedelka lagu sameynaya dhamaystirkiisa dastuurku hadda arrimo muhiim ah oo masiirka waddanka taabanayo weyaan marka arrimihiisa laga hadlaya ma fududo midda koowaad siyaasiyiinta dabajooga ka ah wax aragtiyooyinkooda eh, dabcan baqdinta weynay qabaan waxaa la dhihi karaa waa go-aanada eh, dastuurku eh, qabiqoraalka kusoo bixi karo ama lagu dhammaystiri karo go-aano taabanayo arrimaha noocooda siyaasadooda oo kale masiirkooda taabanayo oo kaleeta in dastuurka lagu soo daro qodoba iyaga aan u danayn oo kaleeta inay ka baqeen waa suurtagal saameyn ku yeelan karo hadda tusaale ahaan saciid cabdulaahi deni horey wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland isagoo xilkaas hayo ay u tartamayeen haddana eh, xukuumadda dhexe madaxtinimada iyadoo kii puntland iska soo casilin hadda qodobada eh, suurtagal noqon karta ay tahay in wax laga bedelo ay ka mid tahay qofka isku soo sharaxaya xilka madaxtinimadu inuu xil hadduu hayo oo muddo lix bilood toddoba bilood ka horba eh, inuu iska soo casilo ay tahay wax xil uusan haynin marka qodobooyin badanoo waxaa jiro la hadalhayo oo runtii hadda eh, suurtagal ahayn inaan mediaha kasii kasii sheego maadaama wax oo lasoo sharciga aysan eh, lasoo bandhigay amase eh, guddiga dastuurku dhammaystiri doona aysan soo bandhigan ay talaa ka hadalhayn suuqa ay tahay marka qodobo noocaas oo kale waxaa jira siyaasiyiinta dabajooga ah taaban karo u baqanayaan siyaasadooda iyo saameyn ay ku yeelan karayso midda kale aan ku daro xukuumadda wakhtigaas joogta hadda waxay fursad u helaysaa in aragtiyooyinkeeda iyo fursadaheeda siyaasadeed ay ku meelmarin karto dastuurka ay ugu faa'iidaysan karto maadaama iyadu waqtigaas ay joogto hanaanka dastuurka dhammaystirkiisana ay eh, habraac eh, si loo dhammaystiri lahay mas-uuliyad ka saaran tahay iyada ay geedi socodka ay wado marka fursadaha madaxda wakhtigan joogana ay helayaanna waa midda ay walaaca ka muujinayaan la dhihi kara siyaasiyiintu iyaduna waa ay diidan yihiin marka umuuro kaloo badanoo isbirsanaya ayaa jira halkan aan lagu soo koobi karin si walbay ahaataba laakiin waa waddankaanu hadduusan dastuurkiisa sidaan kusii ahaado muddo badanna soo ahaa hore loo dhaqaajin su-aasha dadka isweydiinayan waxay tahay goorma ayay marka siyaasiyiintu iyo muxaafadku mucaaradka intuba ay kuwada midoobi karaan dastuurka la dhammaystiri karaa waa midda dadka isweydiinayaan waayahay puntland waatay tiri dastuur arrintiisa lama furi karo ilaa eh, laga xaliyo khilaafka siyaasadeed ee dowlada federaalk iyo puntland ka dhexaloosan aloosan arintiisana maanta waa tii la meelmariyaba maxaa laga filan karaa isleedaha puntland puntland hadda hore waxay u sheegtay sida cabdullahi markii la doortayba eh, iyo madaxdii hore puntland usoo martayba waxay soo saareen saxaafadeed arrintan uga hadlayeen ay ugu sii digayeen hadda waxaad moodaa mucaaradnimadii puntland in arintan eh, khilaafka dowladda dhexe kala dhexeeyay puntland in arintan ay sii xoojin karto khilaafku sii xoogeysan karo eh, waxa keli laga filaya puntland hadda inay eh, diidmacad kala hortimaado weeyaan un sidii hore eh, yani puntland ay u diidayba waana dowlad goboleed hadda saameyntiisana leh waxaana markal kusoo noqday nin ku caanbaxay mucaaridnimadu runtii aad wax badan xog ogaal oo ah sida dagaal siyaasada loola galo dowladda dhexeetii maxamed abdullaahi farmaajo uu la soo galay ay eh, la ogsoon yahay eh, arrinta xiisaha mudana waxay tahay xilli oo eh, la caleema saaray madaxweyne saciid cabdullaahi dani waxaa isku soo aaday iyo qorshahan hadda baarlamaanku maanta ansixinta ay sameeyeen mucaaradku in badanoo diidmo muujisay maanta beejashkooda kusoo qorayna halkaas madashaas ay dabcan ay xaadir ku yihiin marka waxaa laga yaabaa in fursad ay u noqoto dowlad goboleedka puntland mucaaradka u weynaaya siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xildhibaanada mucaaradka intuba halkaas laga yaabaa inuu aragti wadaag inta la isdhaafsado e, e, culeys weyn dowladda oo e, yani ugu yimaado waa suurtagal haddaan dhegeystayaasha dib u xasuusiyo doorashadii hore sacuud cabdullaahi dani la dooranayay dabcan wakhtigan oo kale kusoo aaday xukuumadda dabcan laba sana camal u dhiman mucaaradku halkaas markay tageen oo runtii ku samaysteen isbahaysi marka hadda laga yaaba isbahaysi noocaas oo kaleeta waktiga oo kaleeto weynaad xukuumaddan waqtiga oo kale u haray in isbahaysi mucaarado halkaa dabcan eh, eh, ku abuurmo marka dadka qaar aragta waxay qabaan madaxweyne xasan iyo xukuumaddiisa mucaaradnimo weyn uguma imaanaynin dabcan dhinaca mucaaradku siyaasadooda iska qaboobaneed arrintan laakiin faragelinteeda waxaa laga yaabaa in mucaarad xoogan ee xukuumadda hadda uu dhexmaro eh, iyo mucaaradkuba dagaal siyaasadeedoo ba-an in hadda xukuumadda ay geli doonto ay u egtaa maadaama arrimo xasaasi ah haddii xukuumaddu ay guda gashay in ay dhaqaajiso dabcan marka shaki kuma jiro in isqabqabsi imurun uu iman doono laakiin halka uu ku dambeyn doono weeyaan meesha aan la saadaali karin dabcan cidda guulaysan karaysa waaya hadda xubnaha mucaaradka oo kale eh, maadaama ay soo saareen qoraallo kala duwan ay ku diidan yihiin arrintaasi maxaa dhankooda laga filan karaa iyagu mucaaradkood waxa laga filan karaa in dadaalo sameeyaan eh, isbahesyo samaystaan eh, sida hadda arrintan ugu diiday yani u diideen ay ugu dhabeyn karayaan dabcan eh, baarlamaanku uu ansixiyey laakiin waddankan waxaad moodaa sanadihii lasoo dhaafay saamilayda siyaasadda marka la yidhaahdo waxay ku lahayn awood xiliyada doorashada marka la gaaro oo kaleeta marka saameyntooda hadba waxay ku xiran tahay sida ay mucaaradku dabcan hadda waxaad moodaa in mucaaradku ay kala eh, kala tagtagsan yihiin eh, mucaaradkii hore eh, xukuumaddii hore oo maxamed abdullahi farmaajo xisbigiis mucaaradka ah hadda si gooyn u taagan yahay mucaaradka naftarkooda hadda waxaad moodaa mucaarad way wadayiin laakiin aragtiyooyinkooda siyaasadda aad u kala duwan marka hadba siday iskugu soo dhawaadaan midnimadooda u xoojiyaan yani dadaalkooda ku badiyaan saameyn way yeelan karaan laakiin kala tagtaga hadda mucaaradka ku jiro hadduu sidaan sii ahaada jawiga qolo walba ay dhankeeda ay yani ay mucaaridnimada ay ka wado laakiin isbahaysusan dhex marin culays saas u weyn mucaaridnimadooda dabcan mid macno weyn yeelan karaysa ma noqon karaysa laakiin kulamaa ay midnimo muujiyaan isku bahaystaan xukuumadda dhexe mucaaradku culays weyn waa yeelan karaan laga yaaba markaas saameyntooda in la dareemo dabcan gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena Thank you addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanay war ma haysiina beriga waxay mareen tareenka qabso towradii socotee yaan laga tegine hurdow toos war cabdulowbow maclimasaarkii dani baa la aadahayaa waar walla waa ka soo daraysaane lo lokala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololo maxay noqon waaqla waligaelere tuurninkii oo ku taale ma la tusee tabta u seexde ma loo tilmaamaaye warwaaqla waxay ka maraysaa adigoon waxba la yaabin tala waa wareerta tiir waa jabaa aryadhaha ninka tuurle kii tulux lahe inay tala wadaagaana la yidhi beriga dastuurka waa lagu kala baxay haye salaani kala taga yoleerey war looma dhama cid ku kala bixi kadhaana ma jidho war bashiirow halgambaa lagu jira horseedkii wuu dhaqaaqay soo hareeristaag meelaad ku hadhaa hadeen ma jirte meelaad ku hadhaa hadeen ma jirte <laughs> arbashiir dherowgeegu baarlamaanku wali ku dhiiday horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geeddi weeye haraadna ka yaabi hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalkaba kuba jar waalmadoyow intaannu garanayna way dhaaftee xalay madaxweyne muuse biixi haya heshiiska itoobiya waa ka naqdi miyuu yidhi tush miing ah eh, wari warikaasina kaahinbu waa ka yidhi cirkay badda iyo dhulkaba laga xukuma waar muusaaba sheegay warka hanaga qasinee barsuga hayah noo qaneycaadihe war muuse bixi mid shaqaalaha oo xafiiskiisa ka tirsan ayuu wariye ka dhigtayoo wuxuu doonayay weydiiyey laakiin waxay ugu dareen wuxuu yidhi hawada soomaaliya hadda ka hor qaybna la siiyey ayaanu diidnay dee xilligaa dadkii joogay ayaa khaladkaa lahaayoo tani ma dhacdeen adya waaqlo waa waalantae waxaa lagu yidhi dastuurkii tobanka iyo dhowrka sano laysku heestaa baarlamaankii ansixiyeen ismaaciil baa dib ugu celiyey guursida war hadda buntland calimasaar bay ku jidhaa waxay ka ogtahayna ma jidho war bashiirow miyaan lagu dhihin meelaad ku hadhaa hadeer ma jidhe meelaad ku hadhaa hadeer ma jidhe war waa iska labada gol ee baarlamaanku maanta waxa ay ansixiyeen waa habraaca dhammaystirka dastuurka waxaana looga hadlayay shuruucda loo marayo iyo wadada lagu ansixinayo dhammaystirka dastuurka labada arrin ee ugu weyn waxay sheegayaan marka guddiga dastuurka ay soo jeedayaan wax isbedelkiisa qodobada la ysku raaco baarlamaankuna uu ka doodo in cod labada golbarmarka ay u qaadi doonaan nuuqolka dastuurka u ansixiya baarlamaanka waxaa loo dirayaabaa la yidhi meelmarinta madaxweynaha wuxuuna dhaqangelayaa marka lagu soo saaro faafinta rasmiga ah qodobka ugu dambeeya dastuurka lagu soo saaray faafinta rasmiga ah ee dhammaystiran ee dastuurkii buuxay ee soomaaliya ah waxaa goortii ay habboonaato ee daruufuhu saamaxaan loo bandhiga dhegayaa shacbiga jamhuuriyadda si ay si kama dambaysa ugu ansixiyaan afti dadweyne war hadda cabdikuuse goorta inoogu dambaysa ergad waa dhammaystidhaye hadde ma kala lumay war dastuurkiiyo kumarmarsiyooda jireen waa baskudhammaayana berandi meelfagaare ah roogsadaan haddaad i doorataan dastuurkii baan dhammaystiri doonaa seekaera doonanhe aryaadhaha war ma haysiina beriga xildhibaano labaatan ku dhow baarlamaanka buuqay ka abuureenoo ansixintay ka soo hor jeedeenaa la yidhi war cabdilow tabanay ahaayeene ha dambaabin waa arrintooda dawladdu fudhay eh. waa albaab furan oo timaada wax ku darsanayaanin bashiirow haddaad wax ku darsanayso anigu kaama hor jooge eh. xildhibaanadidii danay ee koorororga eh. aa ah, korkoora lagu ansixiiyey hadda boqol iyo siyeetan xildhibaanahana codaysayaa la yidhi iyo labaatan iyo dhowr aqalka sara waxayse ugu dareed xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuuroo gacanta taagayo moobeel wax ku duubaaya in gacantiisii tirada gashay xildhibaanada diidanowna ee ka mid ahay ku mashquulsanayn miyaan halku gaadahayaa war maalmihii la soo dhaafay qoraalladii ka soo baxayey sheikh shariif iyo khayrre farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo qaar kaloo badan rag kalsooniyuu ka muuqatay u ekaayeene laylaha maanta shan iyo ay dhaafi waayeen bowa doorashadii ka hor deniba waa tii lahaa baarlamaanka soomaaliya isagaa haya war bilaasha hoosan iska taabadaasaqmaahina lafta garangno laansiiyo ogolaay war dad badanaa maanta waxaa u shidan wixii i heelaan la yaabay la yaabay wixii i heelaan la yaabay halanaga waxa noo shidan ma buur baan ka soo idhi ma bacbaa iisan qadhay waxbaa baallaha iga yaacay waxbaa baallaha iga yaacay waaqlow buurley kortii bohollay ka dhiidi noobaagtay bariyey mahna baalgalaaso naw madayna waa ka war maxaa naga qabsaday warwaaqlow gooja caddaya layskuma hayo guda ugaaleede baddaad gadatay weeyaan waxaa loo gurmanayaa meel aan ku harna harnaa hadeer ma jirte meelaan ku harnaa hadeer ma jirte xaraashiyo xoolo jaban xaraashiyo xoolo jaban war meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meelaan ka hadhaa hadeer ma jirte kuriinkii shaftaal waalan soohoma hareebasaleeray daraar widaay waan walla weyna dastuurka la asixiiyey qarannimada somalilan ma lagu xusay urbow anigu waxaan odhan lahaa dastuurkii la qaloociyo intaad qabyanoo ahayd qiimad kulahayd agteennawarbahiiro ma lagu qaraaba jiri war xildhibaanada qaarna waxay taagan yihiin walaalayaal wax tagay tiigsimaad ma leh xaladhalay ka soo qaad miyaa loo qaaday aryadhaha lagu kala bax kaasa waxaan dhihi lahay inta qaylada qabta wax teega ilaa maa tiigsaade timaadaada la toosiya wax tega ilaa maa tiigsaade timaadada la toosiya war cabdullow anigu waxaan la yaabay mas-uuliyaanta ka soo hor jeeday qabyatirka dastuurka mid walbaa markuu mushaaa madaxa ahaa wuxuu ku khudbayn jiray haddaan ku guulaysto madaxtinimada dastuurka waan dhammaystirayaa codadka la soo saarana waxaa ugu darnay aye maragaa la soo qarxi war meesha qaraxyada lagu weeraray waacaad warbowa dastuurka dowladdu fudhay hadda goormaa la xidhayaa war waxaas anugu kuuma sheegin in raggii hadalkooda la soo saaray waxaa ugu darnaa xildhibaan cabdiraxmaan oo maanta baarlamaanka dhex taagnaa asagoo weliba diidan dhammaystirka dastuurka wuxuu hadda ka hor ku khudbeeyey nin ku dhiirada oo geesiya ayaa loo baahan yahay qabyatirka dastuurkaaryaadhaha xildhibaan sheekh shariifba hadda ka hor wuxuu yidhi dhammaystirka dastuurka waxaa mas-uul ka ah lamada gole hadda dowladdan soo dhisi doonana shaqaday ka bilaabaysaa mahaas warkayro maanta hadlayo waa cambaareyaha leh ansixinta habraaca dastuurka hadda ka hor wuxuu ku qudbeeyey haddaad i doorataan dastuur damboo qabyaah lama maqleen qurbow anigoo og wixii baarlamaanka ka dhacay ma ku daray waar wallaweyne haddaa qabiyo qoraalkii ka baxdeen annagana maa ixtiraafkiina siisaan warwaaqlow meelaad ku hartaa hadeer ma jirta jirtee meelaad ku hartaa hadeer ma jirtee warba uu berigii dastuurka la qorahayey anuu goobjoog baan ahaa garowan garowa tu hadda madaxweyne farol arrintaa mas-uul nooga ah baan waxaan weydiinay waxaanu bacadka u taagnayn nin baa diyaarad la raacay buu noogu jawaabay ilaa iyo haddan hadda sidii uu nooga maqan yahay warsinkuhaday bashiirow war madaxweyne muuse bixi oo la weydiiyey heshiiskaa noo galla etoobiya wuxuu yidhi weli waa qabyo ixtiraafkii kumay dhawaaqin arya waaqlow ma wareerta qabyo ninkeeraa dhammaystira miyaadan hore u maqlin war madaxweyne farmaajo markii dastuurka lagu kala baxay intuu soo hadlay wuxuu yidhi nasiib darra ka weynu ma jirto midda maanta dhacday marka waxaan la yaabay odayga miyaan odaygii ahayn oo xitaa afar iyo oktoobar tana ka daran miyuu leeyahay obowayaantii badbaado qarantani makala darraatay aryadhaha madaxweyne farmaajo ummadda midnimadeer ayaan la kala dhantaalina uu yidhi war hadda cabdilow meelow ku haraa hadeer ma jirte meelow ku haraa hadeer ma jirte war xildhibaan farxiin muumiinoo guddigii dastuurka ka tirsan waxay tidhi eh. afarta cutub ee u horraysa waxkabeddelka dastuurka eh. bishanbaa baarlamaanka loo gudbinayaa waxaana ku jira cutubyo muhiima sida ilaalinta xuduudaha dalkeenna maqaamka caasimada iyo habka dowladnimo ee soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan odawaa wuxuu yidhi meeshu goob dagaal maahana waa goob lagu doodo xildhibaankii wax isku hayana aragtidiisa soo bandhigto taageerana ha u helo warbow ciyaartan buntland cid ka hadhalaysaa ma jidho war bashiirow adigaan war hayne istaadiyow muqdisho waa buuxaa unuuna masiinlidhidheelanoo isinlaydhidheela waa erni warmadayo masale garuur ku duban ma yaal meeshaan waar somalilan xildhibaanada nii jooga miyaa matelay war xildhibaan islow ducaale waxa uu yidhi ma fahmin xildhibaanada diidan in dastuurka wax laga bedelo mana garan kurbada haysa marka waxaan la yaabay hayre iyo asagoo goormay kala furteen war siyaasadu dan joogtaa ay leedahay saaxiib joogtaa ma leh aryaadaha samigay cabdullana waxa uu yidhi hoo waxaan waana ku waayayaan wali ku doonay waa waareer waxaan waana ku waayayaan wali ku doonay waa waareer war cabdullah yuusuf garaadoo sidaadoo kale shirbay waxa uu soomaaliya intaan isku mashquulsannahay uma taageeri doona inta nagu mashquulsan warabdikuuso hore waxaa loo yidhi adduun waa wareero waryasheeka ka hadha wadaadka wax washayo miinka munaafaqi wahay waa lalowgayo wanada wow siman yihin warwaaqla waxaa kaloo la yidhi dhegihii allawaaniya weerdha kaa maqle maba oga waxawar waxaa kaloo la yidhi dad waxaa u wacaano kuuguna wanaag badan qofka waanadaadiyo wax ku qaato hadalkii warbow waxaa kaloo la yidhi walwalayo waayadan walaygu weye aryaadaha warkii oo kooban idinkoonis wareerin waxaa la yidhi khilaaf aan lagu wedin xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo arrivo